marka dambana abartaa ilmiisu lacagtiisa inay qaato ciddeeda u dirsato oqaana wuxuu rabaa ciddiisa inuu u dirsado waa eryeysa habartii ilmaha isku soo haraayo marka dambana habartii ilmaha ka tegayo dunkana boqol yar uu degan yahay habar gaalo u kan lahaa scotland dhigtaa uu kuleeyahay toddobaatan sano u jiraa ay marayaan osiga ka dhuminaya waacaas marka waxaa waaye war ma haysaane gaal ha isku aadina intuu ilaahay gaal nooga sheegaa nooga filan markaan qur-aanka aan ku kalsoonaan weynay ayaan gaala u tagnay markaas xariirgooda soo aragnay qur-aanka ilahay waa ku kalsoonayne yaan hadalkaa dhihine laakiin waa fududaysanay masalada laakiin ilahay xaqiiqduuna soo tusay ina alkaafiriina kaanuu lakum caduwan mubiina munaasa marka dadka waxaa aadaya gaalada asalka ah ma banaano gaalo in la aado sanadkaagaan anduuftaba aad anduuftaadaba aad ku quraacatidi waxaad cunta aadad weynidi waladkaan wuxuu ku fiican yahay weliba kuma gaajoonaysid biidn illah ilaha kafaalo qaad gaalaha iska tegaysa canjaarihi marqaad iska cunaysaa meeqa waaya canjaarihi marqaa cuna moosba ku darsataa sideed kun ka qaadanay sideed kun maa weynaya marka shan lix canjaale haddaad cunto caawa waa ku fiican kartaa nimaa taqaano marka cibaado ilahina waa u kici kartaa adduunya maxay t waxba ma ahan marka gaalo aada isu ma lahan dadka aadayana ha looga digo wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah